بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عرف بالدليل وبالدليل عبده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد choyamba timyamika allahu subhanahu wataala amene watipatsa ndithu ife mphamvu tsiku la lero kuti tikhale ndithu opezeka pamalo pano komanso anthu onena kuti tikhale tikupatsana malangizo kapena kuti kuchenjezana kyakiwulidde nfuniriza bwino ntumikwate muhammadin salllahu alaihi wasallama madaliso ndi ntendere nditwabiteko ntumikwate omalizira muhammadin salllahu alaihi wasallam komanso ndakubanja lake komanso ndi anthu onse amene akukhala kumamusatira mtumiki muhammadi salllahu alaihi wasallam lero inshallah tikhala tikukambirana nkhani ya matenda amene afala dziko lonse lapansi amene akutchedwa kuti coronavirus amenewo ndi matenda amene afala ndithu dziko lina lilonse lapansi ndietaona kuti ndi chabwino ndithu kupatsana malangizo kapena kuti kuchenjezana chifukwa kuchenjezana zimakhala bwino ndithu ndiye choyambirira tiyambe ndi kunena kuti kwa anthu amene akhala kuyenda mayiko kwa munthu amene akhala kuziwa kuti ineyo ndakhala ndikuyenda mayiko ndithu akutaliatali kapena ndakhala ndikuyenda mayiko amene ndikuona kuti kumaloko kuli kumaloko ndi kumaloko ndina kuti ndithu nditha kupeza nthenda imene chifukwa tonse tikuziwa mayiko amene takhala tikuyenda ndiye munthu akhala kuti wayenda mayiko amene ajawo ndipo akuziwa kuti kwene unali kwakuti wakuti kumaloko ndithu nthenda imene itha kutani itha kupezekako munthu ameneyo ndiyoyenera kunena kuti ayenera ndithu kulankhula ndi madokta kapena ayenera kuti kuti apangidwe check up kapena kuti ayenera kunena kuti munthu ameneyo azipange azidzipanga aisolate yekha chifukwa sakuziwa condition yake ndiya mtundu wanji chifukwa sakuziwa kuti condition yake ndi ya mtundu wanje ndiyo choyambirira anthu amene akhala kuyendayenda mayiko ndithu akutalekutali mayiko ndithu ataliatali ku mayiko ona kuti iweyo suli kuti nthendayo uli nayo kapena iyayi chifukwa munthu ukakhala kuti suli uzapanga endapo kumapasira sipano anthu ena zimene sizizabwinonso komanso mchisiramu ndiye munthu ayenera kuzipanga check kwa yekha kapena kuti kulankhula ndi madokta kapena kuti kupita mndithu mzipatala zofunikira zoyenera ndithu kuti mpakana azapangidwe kumuyang'ana kapena kuti weikhala kupita kuchipatala kuti basi ine ndipange ni cheki chifukwa ndinapita kwakuti kwakuti zinthu zizakhala zinthu zabwino ndithu e, ndeso pano ngati munthu akuziwa kuti wayenda ndithu maulendo ataliatali munthu amene ayenera kukhala ndithu kutali ndi anthu choyambirira munthu kukhala kutali ndi anthu chachiwiri kukhalanso malo ayekha chifukwa ngati munthu sazatero ndiye mmene tanenera muja kuti azapatsira anthu ena matenda tsopano kwa anthu amene kuti akudwala kwa anthu amene akudwala amenewo sali ndithu sakuyenera kuti aziyendayenda kwa anthu amene akudwala anthu amenewo sakuyenera kuti aziyendayenda chifukwa kakhala anthu oyendayenda kapena kuti kuwapanga visit anthu ena kapena kuti kupita ma places ngati kuti kukagula zogulagula m'mashops eh zinthu ngati zimene zidzapangidwanso kuti munthu adzakhale wapasira matenda anthu ena komanso asamapezeke pena paliponse ndimetanena kumaambiro kucha kuti basi munthu azokuti anayenda anapita kwina kwake munthu amene sakuyenda kuti atani azipezeka pena paliponse kuwayendera anthu kucheza ndi anthu ayenera kuzipanga isoleti yekha kapena kuti kuwapeza madokta ona kuti angampase malangizo kapena kuti kuyimbira kumene tikhati kupereka nambala chakumapeto kuno inshaallah kuti anthu ndithu azitha mpakumatani kumayimbira kuwayimbira anthu ngati kuti sangakwanise kupita ndithu kutani kupita kumadoctors kuma kuti aziwapatsa kapena kuti akhala akulandira machani malangizo kwa anthu amenewo ndithu pano kwa anthuso amene akudwala anthu amenewo ayenera kusamba kumasamba m'manja ndithu pafupipafupi kumene kuli kusamba m'manja pafupipafupi tsopano stage ina ndiyona kuti ngati munthu wapezeka wapezeka kuti akudwala timpempha allahu subhanahu wataala kuti tonse asatani kuti tonse allahu subhanahu wataala talikise ndithu kumatenda ngati komano for example munthu apezeka kuti watani akudwala ndithu munthu apezeka kuti tsopano munthu akudwala nde munthu munthu ameneyo ndithu ndi chanzeluso kapena kuti ndi chabwino wapezeka kuti akudwala komanso anali kumaiko akunja monga for example mete anena kuti kuma anali ku australia komanso anali kuti ku canada maiko ena kuti ndaakunja ndithu eneene aja ndiye munthu so zakhala zinthu zabwino ndithu kuzipanga isolate yekha kuti azikhala ndithu kutali ndi anthu mpakana ndithu kwa 14 days kuti mpakana ataziwa kuti kwenikweni chimene ndikulola inechi ndi chani kwenikweni chifukwa ngati sazateronso ndi kuti azakhala kwa anthu ena matenda kwa anthu kwa anthu akuluakulu kapena kuti anthu amene ali odwala matenda ena ndi monga for example cancer komanso ndi matenda osiyanasiyana anthu amene wasizakhala zabwino kuti kuti azipita ku ukapemphera yayi anthu amene wazakhala zinthu zabwino ndithu kuti azikhala kunyumba nkomapemphera maswala azawo kumapemphera maswala awo kuchani kunyumba chifukwa kusiya swala sizani si zinthu kuti tikangosiya swala yayi koma zizakhala bwino ndithu kwa anthu amenewo kuti azipemphera kuti azipemphera kunyumba ndithu insha allah komanso kwa munthu amene akukhosomola kapena kwa munthu amene ali chani akuyetsemola kapena ali ndi fulu kapena ali ndi zina zake ayenera kuti nayinso azikhala kunyumba komanso ngati akuyetsemola kapena kukhosomola ndi zabwino ndithu kutenga mpango ndikumanga kuyika kumayika kuchani kumayika kuchani kumaso kwake akamakhosomola kuti matenda amenewo asazatani asazafale kwa anthu amene akunena kuti ya ife tipitabe ku mzikiti osati anthu akukanyiza kupita ku mizikiti yayi basi mizikiti ndiye ndi omwe kuti anthu azikapanga maduaa komanso anthu azibwerera kwa allahu subhanahu wataala komano anthu akunena kuti ife tipitabe ku mzikiti ndizofunika kuti anthu amenewo basi zidzakhalanso zinthu zabwino kwa anthu amenewo kuti atenge machani atenge zinthu zimene zopempherera ndithu ngati mamuso popita kuchani popita ku mzikiti kuti atenge mamuso aja kuti akafika kunzikiti nkuyala pasogolo paja ndikumati andikumpherera malo amakuziwa kuti malo awo ndiye ndagunda ndine ndipo zinthu zimenezonso zinthu zimenezo zakhala zabwino komanso kupangira udhu munthu aziyena ayenera kupangira udhu kuchani kunyumba komanso kupemphera manafil kapena kuti masunna zizakhalaso bwino kuti anthu amene wazipempherera chani azipempherera kunyumba ndiye kuti munthu angofika kunzikiti basi zakhala kuti munthu akupemphera straight akupemphera chani akupemphera faradhi yake ndikumati andikumabwerera zinthu zimenezo zakhala zinthu zabwinobwino ndithu komanso mutha kupeza kuti mzikiti ina ayikha malamulo mwina akuna kuti ayi kuno juma akukhala kulibe kapena kuno maswala akukhala kulibe basi ndi zinthu zonena kuti osati mizikiti yatsekedwa yayi mizikiti sinatsekedwe koma basi kamba kakuti malamulo aboma ayenera kudikira pang'ono ena oopa ena samaopa basi mmene zimakhalira ndithu ena ndikuti kuti basi akuluakulu oyang'anira mizikiti amakhala ndithu ali ndi mantha ndi anthu akakhala ndi mantha basi boma likalamula anthu amadati atingoyimikira kayi pang'ono basi tikaona kuti zazizira basi tisegulanso mizikiti ndiye osati kuti mizikiti yatsekedwa yayi komanso basi tiyenera kutsata malamulo mudera kapena kuti kumene ife tikukhalako ndiye zinthu zoncho insha allah tikakhala kuti kutsata malamulo komanso ndi kutsata ma steps ena aliwonse tizaona kuti insha allah allahu subhanahu wataala azafewesa matenda athu komanso allahu subhanahu wataala azachosa ndithu matenda amene abwera ndithu osakhala bwino amene wina aliyense tsiku lalero akuopa kwina kulikonse basi komanso kwa anthu amene akufuna kuyimba kapena kuti kuyimba kwa anthu amene ali ndi matendawa kapena kwa anthu amene akuona kuti ine ndikuona masainzi ona kuti matendawa i think andipeza ndi akufuna kuyimba ndithu kwina kwake ona kuti munthu atha kutenga chani malangizo nambala ndi takhale tikupereka pasi inshaallah kuti kwa munthu amene akufuna kuyimba kutenga ma advices kutenga ma advice kwa anthu nambala yake izakhala ngati imeneyi ndithu ndi apatikhala tikupereka nambala ndithu yona kuti kwa anthu amene akuziwa kuti akufuna kuyimba kapena kwa anthu amene akufuna kuti akufuna kutani akufuna kuyimba ndi kuti atenge malangizo zinambala yake ndi imeneyi ndithu 0600 kapena kuti 0600 tibwerezanso nambala kuti 0600 uh, 123456 tikubweretsanso nambala 06001235123456 timuyamika allahu subhanahu wataala komanso tifune zabwino mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam komanso tizipanga matu akuti allahu subhanahu wataala atichotsere mavuto amene takhala tikukumana nawo komanso mavuto amene abwera mdziko lino lapansi wasallallahu ala nabiyi umiyi birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin